بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد انقسام الكلمة علامات الاسم علامات الاسم عشر كينو ما أنت وحكا بالله ما يابوغ صدحية صدناد ee ka hadlaya calaamadaha ismiga lagu garto ee lagaga garto labada qaybood ee kale calaamadaha ismiga ee lagaga garto labada qaybood ee kale ayaynu ka hadlaynaa waxaynu ka soo baxnay inay kelmaddu saddex u qaybsanto ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa inay kelmaddu u qaybsanto ayaynu soo marnay waxaa haddana halkan aynu ku arki doonaa mid kasta calaamadihiisa ismiga ayaa ugu horeeya shan iyo soddon calaamo oo mid kastiba keligeed ismiga ay ku filan tahay ayay culimmadu sheegeen oo ismiga calaamad oo lagu garanayo waa shan iyo soddon calaamadood shan iyo soddonka calaamadood ee calaamadaha ismiga ah shan iyo soddonkaa saddex ka miduu sheekhu inoo qoraya oo kitaabkeennu uu ka hadli doonaa waa saddex calaamadood oo qura ayuu kitaabku ka warbixinayaa ama uu ka hadlayaa wuxuu ka aamusay labiyo soddon buu ka aamusay labiyo soddonka uu ka aamusay ama mudawalaad iyo kutubta dhaadheer baynu u raadsan ama saddexdana inagaga filan oo inta inoogu muhiimsanay ay saddexdan yihiin calaamaatu lismi ismiga calaamadihiisa ismigu calaamado ayuu u baahan yahay lagaga soocayo labadiisii kale ee walaalaha la ahaa ama qasiimka la ahaa ee xaraf iyo ficilka ahaa fa ama ismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani ismiga bial ayaa lagu garan calaamadda koobaad waa al haddaad aragto shay ay al ku jirto waxaad ogaataa shaygaasi inuu ismi yahay deliilka aad u raacaysaana waa alnimada ashanaa deliil u ah deliilka aad u raacaysaa asha weeyaan oo ashani waxay tilmaamaysaa waxani inuu ismi yahay hadda sideeda ashu waa xaraf al haddaan soo qaato keligeed maaha ismi ashu sideeda waa xaraf laakiin waxa ay ku jirto ayaa noqonaya ismi iminka maalan arrajul markaan arko alrajul ereyga rajulihi waa ismi baynu odhanaynaa maxaa daliil u ah ood ku garatay marka lagu yidhaha isminimadana ashan ku jirta ayaan ku garanayaa baad odhanaysaa haddaan qalam soo qaato qalam waa ismi marka lagu yidhaha qalam inuu ismi yahay daliilku waa maxay aad ku garanaysaa wuxuu qaadan karayaabaad odhani al oo waxaa la odhanayaa alqalam ama ashu ha ku jirto ama ashu ha geli karte eh wax kastoo al ay ku jirto ama ay geli karaysaaba inuu ismi yahay ogow alficlu ka waran haddaba alficlu ereyga alficlu maaha ficil waa ismi maxaa daliilu ah alficlu inuu ismi yahay asha ku jirta ayaa daliilu ah alxarfu ka waran alxarfu alxarfu waa ismi oo maxaa daliilu ah asha ku jirta ayaa daliilu ah fa ama alismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani bial bidukhuuli al dukhuulan gayra shaadin ama dukhuulan laa shuduuda fiihi waxaynu nidhi bial markuu ina leeyahay bidukhuuli albaa halkaa looga jeedaa ashu ama ha ku jirto ama ha geli karto welibana dukhuulan laa shuduuda fiihi waa gelitaan wax shaadnimiihi ayna ku jirin sheekheennani wuxuu ka fiicnaaday kutubtii hore soo dhigannay oo dhan wuu ka fiicnaaday wuxuuna kaga fiicnaaday waxay odhan jireen kutubtii hore bilalifi wallaam bay odhan jireen markay asha sheegayaan bilalifi wallaam qaacidada qoranina waxay sheegaysaa kelmadda xuruufteedu hadday laba gaadhaan laba ismiga laguma dhawaaqee musamaha lagu dhawaaqaa markaad fii doonayso inaad sheegto fii alfaau walyaau ma odhan karaysid fii alfaau walyaau markaad doonayso hal inaad sheegto alhaau walaam lama garanaya haddaad saa ugu dhawaaqdo haddaba al waa laba xarafe alalifu walaamtii ajruumiga waa laga fiicnaa waxaana ka fiican sidan sheekhu sheegay uu ina yidhi bidukhuuli al ama bial al baa lagu garanayaa inay gasho ashu saddex qaybood ayay ahaan jirtay al xarfu tacriifa iyo al ismi mawsuul ah iyo al zaa'ida ah saddexdaa al toodeebaa ismiga calaamad u ah ama ismiga daliil u ah lagu garanayo saddexduba ismiga calaamad bay u yihiin ashu hadday xarfu tahay ismiga daliil bay u tahay waa arrajuluta ku jirta ashu hadday ismi mawsuul tahay ismiga daliil bay u tahay waa alaakilta ku jirta ashu hadday zaa'ido tahay ismiga daliil bay u tahay waa alladiita ku jirta alladii asha ku jirtaa waa zaa'ido ismiga daliil bay u tahay haddaba asha saddexdeeda qayboodba ismiga daliil bay u noqonayaan markaynu soo qaadanno ismiga mawsuulta ah asha mawsuuliyada markaan soo qaadanno waxaa la yidhi asha mawsuuliyadii ihi sawtii jirtay ficilka mudaaric maxamed ibnu maalig alfiyada wuxuu leeyahay wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi afcaali qal wa kownuhaa bimucrabi alafcaali qal kelmaddaa waa laysku khilaafay jumladaa markii la macnaynaya waa laysku khilaafay qole waxay yidhaahdeen ashu inay ficil mudaaric gashaa waa qaliil waa arin qiyaasoo qaliila qolena waxay yidhaahdeen may e waaba shaadba haddaba waxaa la yidhi ashaa ficilka ku jirta waxa inaga saaraya bial markaan soo gelinay bidukuuli al dukuulan laa shuduuda fiihi markaynu nidhaa laa shuduuda fiihi asha ficilka mudaarici ku jirta ayay inaga saaraysaa asha ficilka mudaaric sida maa anta bilxakami turdaa xukuumatuhu wala alasiili walaa dira'yi waaljadali aturdaa ashaa ku jirtaa اسم بي علامه اهين مضارع بين حد غشاي اترضى فعل مضارع ومجهوله لكن دخولكاسي وا شاهد با لليه شيخ waxa lagu qabsaday marka bi'al uu yiri waxa ka fiicnaan lahaa baa la yiri bi'adaati ta'rif inuu yira bi'adaati ta'rif waxa halkan hadaba inooga soo khulaasoobay ereyga al ihi ismi inuu calaamadu yahay marka la doonayo in la sheego culimadu nuxaadu saddex dariiq bay arrinkaa u maraan saddex dariiq qolo waxay yidhaahdeen bidukhuuli اlalifi wاllaam ismiga maxaa calaamad u ah bay yidhaahdeen bidukhuuli اlalifi wاllaam waxay yidhaahdeen ismiga waxaa calaamad u ah bial qolona waxay yidhaahdeen ismiga waxaa calaamad u ah biadaati tacriif waa saddex isطilaax oo saddexdaba culimada luqaddu ay isticmaalaan saddexdaa ka ugu liitaa waa kii ajruumigu uu isticmaalay ajruumigu muxuu isticmaalay bidukhuuli اlalifi wاllaam kaasaa ugu liitaa ka ku soo xiga ee kaana ka saxsan aan saxdana sii ahayn waa keenan sheekhani hadda isticmaalay bial keenani kii ajrumiga uu ka fiican yahay ka maxamed ibnu maaligna ma gaadho biadaati tacriif biadaati tacriif adaatu tacriifku wuxuu al kaga fiican yahay waxaa laysku qabtay war ereyga xarfu tacriifkiihi ma al oo dhan baa mise waa laamkoo qura waa culimmada waaweyn ee nuxaadda isku haysa labadaa masalo haddaba haddaad hadda al tidhaahdo qowlka saxdiihina uu noqdo waxa xarfu tacriifkii waa laam miyuuna hadalkaagii jabnayn haddaad adaatu tacriif tidhaahdo adaatu tacriifku alna wuu noqon karaa laamkana wuu noqon karaa hamsahana wuu noqon karaa adaatu tacriif markaad leedahay ereyga al ihi waxay inaga saaraysaa amta ree ximyar xadiidka bukhaariga riwaayooyinkiisa mid ka mid ayay ku soo aroortay laysa min imbirimsi yaa mumfim safar laysa min birim siyaamun fi safar laysa min albiri asiyaamu fi safar buu ahaa xadiidku laysa min albiri asiyaamu fi safar buu ahaa haddaba laysa min albiri ashaa min albiri ku jirta ayay am loogu dhawaaqaayo oo la yidhaha laysa min markaad tidhaahdo dee hamsiibaa ayaa ka ayaa kaa hoosgelaya laysa min birim siyaamun fi safar wasli buu kaa noqday markaa amtaasi ismi bay calaamad u tahay markay amta reexim yar alna ma aha ereyga ala ayay ree ximyar laamka miim u bedeleen oo am bay yidhaahdeen haddaba amta ree ximyar ismi bay calaamad u tahay waa xadiidkaa oo kale amta ku jirta laakiin alna maaha dee adaatu tacriif amtaasaa iska soo gelaysa fa ama alismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani ismiga bial baa lagu garani al inay gasho karajuli oo kaleba weeye ninkii karajuli hadda arajuli waa ismi daliilka loo hayaana waa asha waa kow calaamadaa hadda uu inoo sheegay ismiga madilla way ka gashaa mise dhammaadkay ka gashaa mise bartankay ka gashaa calaamadaasi xaggay ismiga ka gashaa bilowga kow calaamad bilowga ka gasha buu sheekhu inoo sheegay wa tanwiini waa tanwiintii tanwiintuna ismi bay calaamad u tahay tanwiinta waxaa loo yaqaanaa nuunta saa'idka ah ee ismiga xagga dambe ee saakinada ah ee ismiga xagga dambe kaga biirta marka la akhriyayo laakiin qoraalka aan la qorin waxaana lagu kaaftoomay takraarulxarakatayn labada xaraka ee la soo celceliyey ama xarakada la soo celceliyey ee labada laga dhigay ayaa tawiinta lagaga kaaftoomay labada xarakana tawiin maaha tawiintu waa nuun reeban oo la akhriyayo la qoraynin muxamadun dun tawiintu waa nuunkaa reeban haddaba tanwiintu waa calaamad ismiga mooyaane wax kale ma gasho ficilka ma gasho xarafkana ma gasho ismigana waxay ka gashaa xagga dambe way iska soo horjeedaan labadan calaamo ashu xagga horey ismiga ka gashay tanwiintuna xagga dambey ismiga ka gashay waa laba calaamadood oo toos iskaga soo horjeeda weeyi waa al iyo tanwiin fa ama lismu ismigii fa yucrafu waxaa lagu garani bial ka rajuli oo kaleba weeyi wa tanwiini tanwiin baa lagu garan ka rajulin oo kaleba wey rajulin hadda tanwiin baa ku jirta tanwiintu taban bay u qaybsantaa afar ka mida unbaa ismiga calaamadu ah afar tanwiinood ayaa ismiga calaamadu ah lixda soo hadhayna ismiga calaamadu ma aha wa bilxadiisi ka sheekayn canhu isaga laga sheekeeyo ayaa lagu garanayaa oo isminimada sheegaysa calaamada saddexaadna waa calaamadii alisnaad lo odhan jiray alisnaad alisnaad ama alxadiid canhu in laga sheekeeyo haddaad aragto shay laga sheekaynayo ismi mooyaane wax kale ma noqon karo marka lagu yidhaha shaygani ma ismi ismibaa ee jawaabta nacam aad ka dhigato hadiidani lagu weydiiyo ka sheekaynta dheh haddaan idhaahdo ka waran haddaba masaajidkani wuu qurux badan yahay haddaan idhaahdo masaajidkani wuu qurux badan yahay baan idhi yaan ka sheekaynaya yaan horta ka sheekeeye hadalkaa masaajidku dee waa ismi daliilka isminimada sheegayaana waa ka sheekaynta ama alxadiiu canhuda weeyi haddaan idhaa ka waran hargeysi way ballaadhan tahay ka waran hargeysi way ballaadhan tahay yaan ka sheekaynayaa yaan ka sheekaynaya hargeysa kolkaa hargeysi maxay noqonaysaa ismi daliilkuna waa maxay waa way ka sheekaynta laga sheekeeyey ama isnaad isnaadka waxaynu ku soo dhigannay kitaabkeenna ruuxul icraabka berigii lix meelood inuu inuu galo lix meelood soo caynkaa ma lix meelood oo isnaadku galo ayaynu ama ka sheekayntu lix meelood bay gashaa lix meelood baad odhanaysa waa laga sheekaynaya waxaa laga yaabaa arday inuu yidhaa oo ficilka laftiisa sawka laga sheekeeyo ee la yidhaahda garaac daran ayaa halkan ka jira yaa laga sheekaynaya garaac daran ka waran ama orod degdega orod orodku saw maaha de cararkii war orodkaasi ma ismi ba mise waa ficil horta oradku sidiisa ama garaacu garaacid markaan idhaa garaaciddu ma ismiba mise waa ficil waa ismi culimo sawka masdera ficilku wuu garaacay weeyi ama uu garaacayaa weeyi ama u garaaci doonaa weeyi wixii ficilihi laakiin garaac marka la yidhaha masder wey waa ismi oo ka sheekayntani ismi unbay ku dhacaysaa xarafka lagama sheekeeyo ficilkana lagama sheekeeyo jumladana lagama sheekeeyo ismigunbaa laga sheekeeya sheekheennan ibnu hishaam wuxuu yidhi sharaxa yar markuu ka hadlayey calaamadaa saddexaad baa ugu faa'iido badan buu yidhi wabilxadiidi baa lagu garanayaa ismiga ka sheekayn canhu isaga xaggiisa laga sheekeeyo ka taa'i darabtu darabtu ta'deeda oo kaleba weeye darabtu waan garaacay markaan idhaahdo darabtu waan garaacay erey halkaa laba erey weeyaan darabtu waa laba kelmadood erey waa ficil maadi ereyna waa ismi ereyga ficilka maadiihi ba'duu ku joogaa darab ayuu ku joogaa ereyga ismiga ihina ta'da ayuu ku joogaa darabtu waan garaacay weeye haddaba ta'daasi waa ismi daliilka isminimada sheegayana waa ka sheekaynta ama isnaadka weeyaan darabtu anaa garaacay culimo saddexdaa calaamadood ee ismiga lagu garanayo bal haddii aad u eega waa asha waa tanwiinta waa isnaadka saddexda calaamadoodba erey ay geli karaan baa jira ismiga daahirkii siduu u badan yahay markuu munsarifka yahay saddexduba way galaan haddaan soo qaato hadda rajul haddaan soo qaato saddexda calaamadoodba waan ka helayaa waxaan odhanayaa akhadtu haada alqalama min rajulin rajulin markaan idhahdo tanwiintii miyayna ku jirin min rajulin akhadtu haada alqalama min rajulin waxaan haddana samayn doonaa rajulkiioo al wata jaaa arrajulu waa rajulkiioo maxay wata albuu wataa haddana waxaan samayn doonaa alxadiid canhu baan isticmaalayaa ka sheekayn baan isticmaalayaa maxaan odhanayaa alrajulu khayru min almar'a alrajulu waa ka sheekayn khayru min almar'a ama waxaan odhanayaa rajulun dawiilun cindana rajulun dawiilun cindana rajulun ka sheekayn baa ku jirta oo asha iyo tanwiinta u dheer saddexdaa calaamadood ayuu sheekeenu ku soo gaabsaday shan iyo soddonkii calaamadood saddexdaas ay filan buu yidhi ismigu horta imise u qaybsami jiray yaa ii sheegaya aqsaamtu ismigu u qaybsami jiray maxay ahayd marka koowaad imise ahayd haye saddexdaa bal ii sheega ismi daahira ismi damiir ah ismi mubhama waxaad ogaataa ismiga damiirka ah isnaadkoo quraa gala damiirka ashu ma gasho bal hadda ana alku dar suurtagal ma tanwiintuna ma gasho ismiga qaybta damiirka la yidhaah alna ma gasho maxaynu nidhi alna ma gasho tanwiinina ma gasho yaa ii soo hadhay ismiga mubhamka ah ismiga mawsuul ee mukhtaska ah ayay ashu gashaa tanwiin laakiin lagoma oga ismi mubhamihi tanwiin ma qaatay gebi ahaanba tanwiinta waa ka mamnuuc ismiga mubhamkiihi ama ha ahda ismi shaare haadaa ah ama ha ahda ismi mawsuul alladii ah tanwiin ha raadinin laakiin ismiga mubhamka ah xagga asha markaan eego ismiga ismu ishaaruhu al ma qaato ismiga mawsuulna qaybta mukhtaska abaa al qaadata alladii iyo allati iyo albay qaataan qaybta mushtaragiina waa man iyo ma iyo manda iyo al ma qaataan kala saaraysaa yaa soo hadhay yaa soo hadhay al iyo waxaan baadhayaa iyo tanwiin al iyo tanwiin unbaan baadhayaa waxaynu nihi damiirku gebi ahaanba labadaa ma al iyo tanwiin damiirkumaba qaataba ismiga mubhamkaana ismu ishaare labadaa ma qaataynu nihi al iyo tanwiin ismiga mawsuulna ka mushtaragee man iyo ma iyo la odhan jiray labadaa ma qaataan baynu nidhi ismiga maxaanku idhaahdaa mukhtaska ismiga mawsuule aladiihi tanwiin isna ma qaata laakiin albuu qaataa baynu nidhi yaa asmaadii ii soo hadhay ismiga daahirkii saddexdaba wuu qaadanaya waa rajulkan saddexda calaamadoodba qayb qaadata waa laga helayaa qayban qaadanna waa laga helayaa ismiga daahirkiihi bal hadda sharaxa sheekha aan eegno shiin buu sheekhu u isticmaalayaa sharax markuu doonayo inuu sheego ereyga shiin abuu isticmaali lamaa bayantu markii aan caddeeyey maaka in xasarad ay ku soo ururtay fiihi dhexdiisa anwaaculkelimati kelmadda noocyadeedii ahalaaatu ee saddexda ahaa kelmadda saddex qaybood inay tahay markaan soo caddeeyey waa cashirkeennii hore ayaan sharactu gudagalay fii bayaani maa kii caddayntiisa yatamayazu bihi uu ku soocmayey kullu waaxidin mid kaste oo minhaa saddexda qaybood ka tirsani can qasiimayhi labadiisa la qaybsamay uu kaga soocmayey litatima si ay u dhammaystiranto faa'idatu maa kii faa'iidadiisa dakartuhu anigu aan soo sheegay fadakartu waxaan sheegay lilismi ismiga waxaan u sheegay alaaa calaamaatin saddex calaamadood ismigu saddex calaamadood buu leeyahay calaamatan calaamadi min awalihi xagga bilowga ayay ka gelaysaa waa al wahiya alalifu wallaam kalfarasi walghulaam oo kaleba weeyi wa calaamatan calaamadina min aakhirihi xagga dambay ka gelaysaa wahyo tanwiinu waa tanwiinta wa huwa tanwiinku nuunun waa nuun zaa'idatun dheeraad ah saakinatun oo reeban talxaqu waxay gelaysaa al aakhira xagga dambe lafdan dhawaaq ahaan laa khadan qoraal ahaanse maya weeyi waana ligayri tawkiidin tawkiid loolama yimaado la nasfacan buu iska ilaalinayaae sida zaydun wa rajulun wa sahin wa xiinaidin wa muslimaatin zaydun wuxuu usoo qaatay iyo wa rajulun labadaa tanwiinood tanwiinu tamkiin zaydun tanwiinteeda tanwiinu tamkiin baa la yidhaahdaa rajulun tanwiinteedana tanwiinu tamkiin baa la yidhaahdaa tanwiinu tamkiin haddaba macrifiya nakiraba way gashaa zaydunna macrifay ka socotaa rajulunna nakiray ka socotaa wasahin wuxuu u soo qaatay ereyga sahin ah tanwiinta la yidhaha tanwiinu tankiir waa aamus sahin waa waa ismu ficil amaro sahin waa aamus tanwiinteeduna waa tanwiinu tankiir wa xiina idin wuxuu u soo qaatay ereyga xiina idin tanwiintii la odhan jiray tanwiinulciwad kolkaa ciwadun can jumla ayay tahay taynu odhan jirnay weeyi wa muslimaatin muslimaatin wuxuu u soo qaatay tanwiintii tanwiinu la odhan jiray muqaabalada afar ismiga ku gaara baynu zaydun iyo rajulun waa tanwiinu tamkiin sahinna waa tanwiinu tankiir xiinoidinna waa tanwiinulciwad muslimaatinna waa tanwiinulmuqaabala afartaa tanwiinood ayaa ismiga lagu garanayaa fa haadihi tan iyo wamaa ashbaha waxa shabahayba asmaa'un ismiyo weeyaan bidaliili wujuudi tanwiini tanwiinta joogitaankeega ayaa daliil u ah fii aakhirihaa xaggeega dambe ay joogto waa calaamadaasina xagga dambe ereyga ka gelaysaa wa calaamatan calaamad ayaan sheegay calaamadda oo macnawiyatan macnawi oon la arkaynin wahyalxadiidu waa ka sheekayn canhu shayga laga sheekeeyo ka qaama zaydun oo kale wey qaama zaydun haddaan idhaa yaan ka sheekaynayaa zayd baan ka sheekaynaya inuu taagan yahay baanan kaga sheekeeyey zaydun haddaba laba daliil baa loo hayaa oo isminimo sheegaysa midi waa tanwiinta ku jirta midina waa isnaadka iyo ka sheekaynta fazaydun lafdiga zaydunihi ismun ismi weeyaan liannaka adigu xadasta canhu waad ka sheekaysay bilqiyaami taagni baad kaga sheekaysay wa haadihi alcalaamatu calaamadani anfacu lcalaamaati calaamadaha iyadaa u faa'iido badan waa isnaadka calaamadihii almadkuurati la sheegay lilismi ismiga loo sheegay calaamad ismi yeesho calaamadda ugu faa'iidada badani waa tan hadda aynu marayno weeye calaamadaa isnaadka la yidhaa ayaa ugu faa'iido badan oo calaamadaha aynu arkayno u faa'iidada badan inay tahay wa haadihi alcalaamatu calaamadani anfacu lcalaamaati calaamadaha iyada u faa'iido badan calaamadihii almadkuurati lasoo sheegay lilismi ismiga loo sheegay wa biha iyada ayaa istudilla loo daliishaday cala ismiyati taai taadu inay ismi tahay fii darabtu darabtu tada ku jirta darabtu tada ku jirta anaa safray markaad leedahay darabtu waan safray ama darabtu waan garaacay markaad leedahay ama darabtu waan dhisay markaad leedahay darabtu waan dhisayna way noqotaaye kolkaa darabtu sagaal macno ayaa luga alcarabiya loo isticmaalaa waxaa ka mid a inaad tidhaha darabtu waan dhisay ama darabtu waan garaacay ama darabtu waan safray hadduuna mutacalaq ka dambaynin si alla saa doonta u macnee weeyaan haddaba darabtu markaynu leenahay ta'daasi waa ismi waxa daliil u ana waa ka sheekaynta laga sheekaynayo isnaadka alaa taraa war miyaadan arkaynin annahaa ta'da darabtu ku jirtaa laa taqbalu alal inayna aqbalaynin ile waaba damiir damiirna al ma aqbali jirin walaa yalxaquhaa mana haleelayo atanwiinu tanwiinkuna ma haleelayo tanwiin ma qaadanayso walaa kayruhaa kayrkeed oo min alcalaamaati calaamadihii ana lagama helayo sidii xarafkii jaar iyo xuruufu nidihii iyo allatii taasoo tudkaru loo sheegi jiray lilismi ismiga siwalxadiidi ka sheekaynta mooyaane canhaa iyada laga sheekaynayo faqad oo keliya keliya waa laga sheekeeyaa uun wax kale oo jiraa haba yaraatee ma jirto buu ku yidhi halkaa culima waxaynu kaga baxnay ismigu calaamadaha uu yeeshay ayaynu bartaa kaga baxnay kelmaddaa sheekhu uu yidhi alaa taraa uu ina yidhi war miyaadan arkaynin halkaa uu ina leeyahay miyaadan arkaynin alaa taraa annaha laa taqbalu taraadaa laba ayaad ku macnayn karta miyaadan arkaynin iyo miyaadan ogeyn labadaa kaa doonto ku macnee ama basariyo ka dhig ama cilmiye ka dhig kii alla kii laga dhigaaba waa isku mid oo waxba kuma kala dunna ismiga calaamadihiisiibuu sheekhu halkaa inoogu sheegay hadda halkan waxaan doonaynaa iyagana inaan ku aragno ismigu wuu qaybsamaayo mucrab iyo mebni buu u qaybsamaa ismigu wuu qaybsamaa oo mucrab iyo mebni ayuu u qaybsamaa bal haddaba aynu eegno qaybsanka ismigu mucrab iyo mebni uu u qaybsamayo inqisaamulismi ismigiibaa qaybsamaya ilaa mucrabin la icraabe ayuu u qaybsamayaa wa mebniyin iyo la bineeye ayuu u qaybsamayaa wahuwa ismigu darbaani waa laba qaybood ismigu waa laba qaybood buu ina yidhi mucrabun mid la icraabo wahuwa mucrabku maaka weeyaan tagayara uu doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisa dambe ayaa doorsoomaya bisababilcawaamili cawaamisha sababteed buuna ku doorsoomayaa cawaamishii addaakhilati calayhi dusha ka gelaysay ka zaydin oo kaleba weeye wa mabniyun iyo mid mebniya wahuwa bikhilaafihi isna kaa ayuu ka duwan yihu khilaafsan yahay ka haaulaa'i oo kaleba weeyi fii lusuumi lkasri kasraha laasimidiisa wakadaalika kaa waxaa la mida xadaami iyo wa amsi fii luqati lxijaaziyiina xijaaziyiinta luqadooda waka axada cashara oo kaleba weeyi iyo wa akhawaatihi fii lusuumi lfatxi fatxaha laasimidiisa waka qablu iyo wa bacdu oo kale weeyi iyo wa akhawaatiha fii lusuumi dami damaha laasimidiisa idaa xudifa almudaafu ilayhi marka mudaafun ilayhiga la xadfo wanuwiya macnaahu macnihiisana la niyoodo wa kaman iyo wa kam oo kaleba weeye fii lusuumi sukuun sukuunka laasimidiisa wa huwa sukuunkuna aslu lbinaa'i binaha isagaa asal u ah culima halkan qodobka aan kaga warramaynaa waxaa weeye inuu ismigu laba qaybood noqonayo mid mucraba oo la icraabe ah iyo mid mebniya oo la bineeye ah mucrab iyo mebni labadaasuu ismiga u qaybsamaya mucrab iyo mebni ayuu ismigu noqonaya culimo badani waxay yidhaahdeen war sheekha waxaa u fiicnaan lahaa inuu qaybtan dib u dhigo uu halkee mariyo bacda alicraab cashirka icraabta a ah markaynu dhiganno kadib inuu cashirka cinwaankan keeno ayaa fiicnayd waayo mucrab iyo mebni labadaasi waa mushtaq mucrabku waa ismi mafcuul mebniguna waa ismi mafcuul labaduba waa mushtaq waxaa la yidhaahdaa mushtaqu wuxuu ku xidhan yahay mushtaqu waa mufrad baa la yidhaahdaa wuxuu ku xidhan mushtaqu wuxuu ku xidhan yahay waa farace asalkiisuu ku xidhan yahay mushtaqu minhuga ilaayood garato eegada mushtaqu waa murakab baa la yidhaha waa murakab mufrad ma waa murakab mushtaqu minhuguna waa mufrad yaa horeeya xagga fahamka mufradka iyo murakabka mufradka iyo murakabka yaa horeeya in la horfahmo mufradkaa horeeya mushtaqu minhuga waayo dalaalada mushtaqu minhugu waa mufrad weeyi oo masder haddaan soo qaadano dee xadad buu kutusaya laakiin haddaad ismi mafcuul soo qaadato xadadkii iyo daatu kutusaya waa murakab xagga dalaalada kolka waxaa la yidhaahdaa war mushtaqu mar kaste waa inuu daba dhaco mushtaqu minhugiisa intii mushtaqu minhuga la fahmay ayaa mushtaqa la fahmi karaa sheekhu muxuu dib ugu dhigi waayey baa waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan runtii oo sheekha ku soo aroortay laakiin ragga aqoonta lihi way ka jawaabeen waxay yidhaahdeen sheekhu markuu mucrab iyo mebni ka hadlayo ugama hadlayo eegada meb mucrab iyo mebni markuu ka hadlayo ugama hadlayo mucrabkan iyo mebnigan iyagoo ku sifaysan icraab iyo bine labadaasaan ka hadlayaa kuma leh si icraabka iyo binaha loogu baahdo barashadooda wuxuu ku leeyahay mucrabkan iyo mebnigan ahaa daatadooduun baan ka warbixinayaa buu ku leeyahay kolka looma baahna in masderkii uu ka horeeyo bacda albaabi iraab inuu dhaco waxba loogama baahna bal hadda aynu yaro eegno nuxaadu aragtida ay ka leeyihiin mas'aladan mucrab iyo mebni ismigu wuxuu u qaybsamaa baa la yidhaahdaa mucrab iyo mebni labadaa qaybood qolo kale ayaa timid oo odhanaysa ismigu saddex buu u qaybsamaa bal sheegaa la yidhi saddexda uu ismigu u qaybsamo waxay yidhaahdeen waa qayb mucraba iyo qayb mebniya iyo qayb laawalaa mucrabna ma aha mebnina ma aha oo iyagu waa waasita bay yidhaahdeenoo waa qayb saddexaad ismigu saddexdaasoo u qaybsamaa bay yidhaahdeen waa mucrab iyo mebni iyo laawalaa saasay hadalka u dhigeen haddaba talow sheekeenani yuu raacay waxaan u malaynayaa sheekeenani wuxuu raacay baa lafdigiisa ka muuqata inuu ismigu laba u qaybsamo mucrab iyo mebni qura laawalaana inayna jirin maxamed ibnu maalik saraaxatan buu qowlkaa u ictimaaday wuxuu ihi wax laawalaa la yidhaahdaa ma jirto sidaa ogaada ismi la odhanayo mucrabna ma aha mebnina ma aha waa laawalaa ma jiro maxamed ibnu maalik qabaa wuxuu leeyahay war ismigu waa ama mucrab ama mebni bas wax u dhexeeyaa ma jiro culimmadii waaweyneyd ee luqadda rag ka mida ayaa iyagu qowlkaa qowl ka duwan qaatay oo waxay ku tegeen ismigu inuu laawalaa leeyahay qayb laawalaa la yidhaahdo oo mebnina aan ahayn mucrabna aan ahayn labada midkoodna aan ahayn sheekha laawalaada sugay ee kule mucrabna maaha mebnina ma aha waxaa la yidhi balkeen hal tusaale oo mucrab iyo mebni toona aan ahayn bal xabaduu noo keen baa lagu yidhi wuxuu yidhi alasmaa qabla tarkiib alasmaa qabla tarkiib mucrabna maaha mebnina ma aha halkaasuu la maray maxamed ibnu maalig baa ka daba qaatay oo wuxuu yidhi alasmaa qabla tarkiib waa mebniye ka daaya buu yidhi alasmaa qabla tarkiib mebni bay kusoo biiraysaa mebni ha la yidhaahdo culimmada qaarkoodna waxay idhahdeen ha la dhexdhexaadiyo waxay idhahdeen khilaafkayaan macnawi laga dhigina lafdi ha laga dhigo khilaafka lafdiga la yidhaahdaa khilaaf caadiya ma aha waa khilaaf basiid ah weeyi khilaafka lafdiga la yidhaha waa khilaaf basiid ah waxa weeyi masalan haddaan eego sheekh maxamed iyo haddaan eego masalan iyo sheekh jaamac oo kale may isku dhow yihiin halkay fadhiyaan bal adeega labadan sheekh sheekh maxamed iyo sheekh jaamac markaan ma isku dhow yihiin jawaabtu waa nacam saw maaha haddaan anigu idhaahdo sheekh maxamed wuxuu u yahay sheekh jaamac sheekh maxamed uma dhowo sheekh jaamace eh. sheekh jaamac baa u dhow sheekh maxamed muxuu yidhi sheekh cali muxuu yidhi sheekh jaamac baa u dhow buu yidhi sheekh maxamed anna maxaan sheekh maxamed baa u dhow baan sheekh jaamac eeg waanu iskhilaafnay laakiin khilaafka iyagaasi waa maxay ma khilaaf waxa weeye anu wax ku kala duwannahayba mise waa khilaaf xagga daahirka un qofka aan waxba dhadhaminayn uu khilaaf moodaye waanu iswaafaqsannahay waanu iswaafaqsannahay markaan anu le hebel baa u dhow isna hebelka kalea dhow uu ileeyahay waa isku midki dhinacaa doonta kaga imo khilaafkaa lafdi baa la khilaaf buuran ma aha khilaaf buuran ma aha culimada qaar baa yidhi war khilaafka lafdi aynu ka dhigno oo aynu nidhaano markan ay leeyihiin asmaadu waa mebni mebnina maaha mucrabna maaha qabla tarkiib markay leeyihiin iyo markan ay leeyihiin iisoo sheeg waa mabni mebninimada waxaa looga jeedaa bay leeyihiin waa qaabilun lilbinaa baa loo jeedaa bay yidhahdeen laakiin hadda mebnina maaha mucrabna ma aha saasay ragga qaarkood la mareen inqisaamulismi ismigiibaa qaybsamaya ilaa mucrabin la icraabe iyo wa mebniyin la bineeye la icraabe iyo la bineeye mucrab waa ka la icraabayo waa ka la binaynayo haddaba culima bal eega oo mucrab iyo mebni bal maskaxdiinna hadda isweydiiya ismiga keebaa mucraba keebase mebniya war yaa inoo kala garanaya mucrab iyo mebni yaa kala garanaya eeg su-aashu way fududahay mucrab iyo mebni markaynu doonayno inaan kala garano waa su-aal ah aad bay u fududahay ilaxad waxaad eegtaa eeg qaacidadaad ku kala garanaysaa jeebkay kuugu jirtaa meel fog ha u doonanin kitaabkaagama qorna wax kitaabkaaga qoranoo laguu sharxayo dib ka fahmaysa war mucrabku waxa weeye ereygu hadduu maruun laba xarako kala duwan qaato waa mucrab laba xarako oo kala duwan hadaad ereyga marun ku aragto waa mucrab ereygu hadduu weligii intaad aragto xarako qura uun uu sitana waa mebni bal haddaba nin kasta magacaaga baadh bal hadda magacayga ma baadha maxamed ma baadha inuu mucrab iyo inuu mebni yahay maxaynu nidhi mucrabka maxaa lagu garanayaa baynu nidhi calaa laba xarakoo kala duwan ereyga haddaad ku aragto maxaa lo odhan haddaba magacayga markaan baadhayo aayad qur uu ilaahay ku yidhi muxamedun rasuulullah muxamedun aayaddaa muxamed muxuu sitaa horta maxamed aayaddaa muxuu sitaa yaa godaal buu sitaa saw maaha muadinku muxuu yidhaha markuu salaada u adimayo wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah anna muxammadan muadinkaasi kelmaddaa markuu ku dhawaaqay maxamedkii muxuu sitaa kordhig saw maaha dee muxamed waa mucrab waayo aayadna waxaan ku arkay isagoo godan eedaankana waxaan ku arkay isagoo kordhigan alla waa mucrab markaa shakiba male laba xarako kala duwan buu sitaa haddaad shayga mar uun ku aragto laba xarako kala duwan maxaad odhanaysaa mucrab baad haddaad shayga weligiiba xarako qura uun ku aragtana muxuu noqonayaa mebni buu noqonaya haaulaai bal haddaan soo qaato ereyga haaulaai haaulaai waa mebni haddaad af carabiga si kaste u baadho kasruun bay sidataa ina haaulaai yuxibuuna alcaajila haaulaai haaulaai banaati huna atharu lakum mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaai eeg hadda aayaadkan eeg haaulaai weligeedba maxay sidataa baynu nidhi kasro haaulaai kor dhigan weligiin maad aragteen haaulaai godan weligiin maad haaulaaa haaulaau ma jirta dee waxaad ogaatay haaulaai waa mebni waayo xaraka qurun bay sidataa culima magacyadiina ma qiimaynaysiin haddaba sheekh cali bal haddii aan kaa bilaabo magacaaga ka waran mucrab waa mucrab maxaa daliilu ah inuu magacaagu mucrab yahay laba xarako u qaadan kara ii sheeg bal itus waa jaa caliyun kow iyo ra'aytu caliyan sha allah waa sidaas weeyaan eeg magacyadeenani siday u badan tahay mucrabba weeyaan ilayn laba xarako kala duwan bay qaadanayaan laakiin hadduu nasiibka magacaagu alif ku dhamaado sida muusa ama ciisa ama mustafa oo kale a tahay uu alif ku dhamaado laba xarako kala duwan buu qaadanayaa taqdiirta waayo alifkaan xarakada aqbalin fakaannanii alifun walaysa bimumkinin taxriikuhu arrinkaa alif baan ka ahay bay odhan jireen inqisaamu lismi ilaa mucrabin wa mebniyin waa mucrab iyo mebni ismigaa u qaybsamaya haddaba talow yaa asala ma mucrabkaa asala mise mebnigaa asala ismiga ma icraabka asalu ah mise binaha ayaa asalu ah keebaa ismiga asalu ah baynu nidhahnaa icraabka asalu ah oo maxaa lagu gartay icraabku inuu asal u yahay icraabku inuu asal u yahay waxaa lagu gartay ismiga waxa ku soo aroora macaani aad u tiro badan oon la kala fahmaynin haddaan icraab la helin haddaan la icraabin bal u fiirso waxaan idhi maa aqbax muxamed baan idhi maa aqbax muxamed haddaan muxamed kaa xarakeeyo macnihii wuu kala baydhbaydhaya maa aqbaxa muxamadun yaa macnaynaya maa aqbaxa muxamadun محمد وان قدي ما أقبح محمد ونضان إلا محمد وان قدي محمد محمد ويان محمد ما ماذا لوان نافية ما أقبح محمد ومحمد محمد هدان لك ورن ما أقبح محمد ومحمد في كرنقا محمد الله ما أقبح محمد ور محمد وحي هو انا كلا غران انه وحي هي حبني سحبنت او وحني شيغوي وا وا وحوي وا تعجب ما ما عفوا ما اقبح محمد الوا تعجب ألا محمد حمايي وي واتي عجب سؤال ماها ما أقبح محمدا ألا محمد حمايي وي بل أدري محمد كي هوصلك أقبح نقول ما أقبح محمد وما حي معنوه مركانا واستفال محمد وثنية هاي حبك وقوحني شيء وي كلك أنت أصوم معنو وحنكو كالقرانا نعوام حي وحركضا هذا الله حركين عذي ما معنى ينكرتو هذا الله حركين cidima macnayn karto sheekii kisaai la jiray iyo qolaa beri naxwaha isku yar tuurtuuri jirayoo nin faqiiha ah fiqiga ku faani jiray ayuu kisaai kelmad yar hoos dhigay markaasuu sheekh balade kelmaddaa macneeh buu ku yidhi eega kelmaddaa xukunkaba ii sheeg buu yidhi xukunka ka soo baxaya sibuu u dhigayoo markaasuu kisaai ukaadi yidhi ukaadi kadah buu sidaad moodaysid maahee faqiihii wuu ka noqday wuxuu dib dambe haddii layga maqlo anuu naxwa wax ka sheegaya laygama maqli karo uu yidhi waayo dee waaba rukni buuba u yahay ba fahanka usuulta wa huwa ee ismigu darbaani waa laba nooc ereyga darbaaniya iyo ereyga nawcaani waa isku miduun darbaan waa nawcaan unbaa looga jeedaa wa darbaani waa laba nooc mucrabun mid la ecraabayo wartalow mucrabku waa maxay wa huwa mucrabku maaka weeyaan tagayara uu doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisa ayaa doorsoomaya bisababi alcawaamili cawaamisha sababteed buuna ku doorsoomayaa cawaamishii adaakhilati calayhi dusha ka gelaysay ka zaydin oo kaleba weeyi waa ka xaggiisa dambe ay doorsoomayso oo cawaamil ay ku doorsoomayso doorsoonkaasi waa laba xaraf oo kala duwan buu qaadanayaa ama laba xaraf oo kala duwan buu qaadanayaa laba xaraf oo kala duwan hadda abuu abuu cali ereyga abuu waa mucrab waayo laba xaraf oo kala duwan buu qaadanaya marka la rafcinayo waa jaa abuu cali marka la nasbinayana waa ra'aytu abaa cali abaa cali haddaba kaa xagga dambe ka doorsoomaya ee laba xarako kala duwan qaadanaya ama laba xaraf kala duwan ayaa mucrab lo odhanaya laakiin xarakada kala duwan waa bisabab alcawaamil cawaamil sababteed addaakhilati calayhi dusha ka galay ka zaydin oo kaleba wey ereyga zayd ihi culima waxaynu ognahay zayd inuu mucrab yahay laba xarako kala duwanna uu qaadanayo wa mabniyun mabni weeyaanka labaadna wa mabniyun mabni weeyaanka labaadna wahuwa mebnigu bikhilaafihi kaa hore ayuu khilaafsan yahay wahuwa mebnigu bikhilaafihi kaa hore wuu khilaafsan yahay mebnigii wuu khilaafayaa ka hore oo waxa weeye xarako qurunbuu sitaaye laba xarako oo kala duwan ayuuna sidanin mebnigii haddaba culimo afar buu u qaybsamay ismiga mebnigiihi qayb kasre lagu bineeyo iyo qayb lagu bineeyo fatxo iyo qayb lagu bineeyo dammo iyo qayb lagu bineeyo sukuun afartaasuu mebnigu u qaybsamaya wa huwa mebnigii bikhilaafihi ka hore ayuu khilaafsan yahay culimadu waxay idhaahdeen khilaafka waxaa ka wanaagsanaa inuu yidhaa wahuwa bididihi bididihi baa ka fiicnayd ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxa ka sii fiicnaa wahuwa binaqiidihi didka iyo naqiidka farqibaa udhaxeeya eg waxaa la yidhaha labada shay ee isku weligood ma kulmaan adidaan laa yajtamicaan baa la yidhaha addidaan laa yajtamicaan labada shay hadday isku did yihiin meel iskuguma yimaadiin laakiin yartaficaan way wada maqnaan karaan eh, ogow naqiidka ma taqaanaa laakiin naqiidka waxaa la yidhaha annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan naqiidka waxaa la yidhaahdaa waxa aan labada aan la wada heli karaynin lana wada waayi karaynin naqiidka midab soo qaata iyo kayru eeg didaanka haddaan soo qaata waa geeri iyo nolol geeri iyo nolol labadaba waa la ma kulmaan ma heli kartaa qof qura oo geeriyoodayna noolna horta meel may ku kulmaan geeri iyo nololi waa didaano de meel kuma kulmaan laakiin hadda waa la wada waayi karaa labadoodiiba shay laga waayay ayaad arkaysaa oo maxaa ka mid a miiskani hor yaalla miiskan geeri may ku dhacday muu dhintay may haddaa ma nool yahay may eeg waxaa la yidhahdaa didaanku laa yajtamicaan laakiin rubamaa yartaficaan halka naqiidaanka laga yidhaha naqiidaanka laa yajtamicaan walaa yartaficaan haddaba mebni iyo mucrab in naqiid layskaga dhigay ahay ismiga haddii mid mucraba la helo dee mebnigii ma noqonayo kani haddii mebni uu noqdona mucrab ma noqonayo ismi labadanba aan ahayn oo yartaficaanihina maba jiro waxaa ka fiicnayd wahuwa binaqiidihi inuu yidhaah naqiidku waxa weeyaan cadaan iyo kayru cadaan ma la heli karaa midab la yidhaha cadaan ya ayru cadaanna wuu jiraa de waxaan cadaan ahayn wuu farabadanya madowgii casaankii waxyaaba badan baa soo gelaya haddaba cadaan iyo kayru cadaan mar ma la wada waayi karaa ma la heli karaa shay aan cadaan ahayn cadaan kayrkiina aan ahayn misagaa jiraba hadduuna cadaan ahayn dee cadaanunbuu kayrkii yahay soankaa ma aha laa yajtamicaan walaa yartaficaan laakiin waxaa laga yaabaa eh, didaanku way irtifaac bay sameeyaan madow iyo casaan weeyi madow iyo casaan meel iskuguma yimaadiin oo ma helayna shay madowna a casaana amar qura meel qura oo madowna a casaana laakiin way irtifaac bay samayn karaanoo madow iyo casaan inta la waayo ayaa caddaan la helaya dee caddaanku waa madowna ma aha casaanna ma aha waa naqiidaanka wa mabniyun mabni weeye wa huwa mabnigu binaqiidihi kaa hore ayuu naqiidkiisa iyuu ka soo horjeedaa ka haaulaa'i oo kaleba weeyaan fii luzuumi lkasri kasraha laazimidiisa haaulaa'i kasray laazimtaa waana mabniyun cala alkasri weligeed waana mutafaq culimo ka kasraha lagu binaynayu sheekhu laba u qaybiyey mid mutafaqa iyo mid mukhtalafa haaulaa'i waa mutafaq haddaba haaulaa'i saddex su'aalood baa layna weydiinayaa culimoy saddexdaa su'aalood idinkaba idiin dhaafaa sababta loo bineeyey ilayn ismiga asalkiisu wuxuu ahaa icraab wamaa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi wamaa jaa cala khilaafi alasli yus'alu can sababihi haaulaa'i sababta loo bineeyey haaulaai sababta loo xarakeeyey haaulaai sababta loo kasriyey saddexdaas su-aalood baan doonaya inaad ka soo jawaabtiin waa cashirkeenna berriya insha allah haaulaai sababta loo bineeyey iyo haaulaai sababta loo xarakeeyey ilayn in la reebay ahayde alaslu fi lmabniyi an yusakana walaslu fi lmabniyi an yusakana sababta loo bineeyey sababta loo xarakeeyey sababta xarakada kasre looga dhigtay saddexdaas su-aalood ka soo jawaaba berri waa haaulaai wakadaalika xadaami waa la ysku haystaa saddex qowl baa ku jira xadaami saddexda qowlee ku jiraa waxaa weeyi xijaaziyiinta nimanka la yidhaa waa maka iyo madiine iyo hareeraheega dadka degi jiray waa nimanka qur'aanku uu luqadooda ku soo degay ee luqadooda la xoojiyo nimankaa xijaaziyiinta loo yaqaanaa waxay qabaan inay xadaami weligeedba mebni tahay xadaami daa'iman waa mebni haddaba sababta loo bineeyey waan kaa rabaa iyadana sababta loo bineeyey waa maxay xadaami waxay shabbahday baa la odhan jiray maxay maxay shabahday bal hadda sababta loo bineeyey baan rabaa culimo xadaami maxaynu nidhahnaa maxaa loo bineeyey baynu nidhahnaa idinkaan idiin dhaafaya ereyga xadaami ah nimanka xijaaziyiinta la yidhaahdaa waxay yidhahdeen waa mebni weligeedba waana mebniyun cala alkasri waxa ku dhacay bay yidhaahdeen wixii cadliga la odhan jiray oo waxaa laga soo cadliyey xaadimatu xaadimatu baa laga soo cadliyey waa xadaami hadda xaadimatu baa laga soo cadliyey kolka xadaami waa mebni xijaaziyiintu siday qabaan nimanka tamiimiyiinta la yidhahdaana labay u kala jabeen qole waxay yidhaahdeen annagu waa mucrab baanu qabnaayo maalaayansarif baanu sidiisa icraabaynaa ka icraabi maalaayansarif baanu siinaynaa qolena waxay yidhaahdeen maya e eh, baabu xadaami baanu kala saaraynaayo xadaami hadday ra ku dhammaato sida wabaari oo kale hadday noqoto wabaari oo xadaami ay ra ku dhammaato waxaanu qabnaa inay mebni tahay haddayna ra ku dhammaaninna waxaanu qabnaa inay maalaayansarif tahay xadaami inan bay ahayd aad iyo aad u indhafiiqan jaahiligii inantaasi halkay wax ka arki jirtay waa laga yaabay halka meel adigu dee adan hadda malaysanayninbay waxa yaree quruxa yar dhulka yaalla kuu sheegaysay reerkoogii reer kanaa islaayey reerkoogii ayaa kolkaa iyada gurmad ka dayey oo dee ciidamadu marka ay isku soo socdaan ilaalaa la diraayo ilaalaa laga dhigtay meel kaste oo ay soo marayaan indhaheygii khatarta ah unbay ku helaysay waxay dhaaheen ciidan baa halkaa soo maraya inta loo diyaargaroogunbaa gamta laga siin jiray ilaahay wuxuu qadaray xadaami reerkooga reerkii ka soo hor jeeday inay maalin laamo yaryar soo jajabsadaan geedahan yaryar ee caleenta ah ayay soo jajabsadeen wayse soo sursudheen raggii baa dhir la soo sudhsudhay raggii dagaalyahanka ahaayoo gebigooguma dhir yaroo iska socota oo ah. la fahmaynin hadaba waa la sameeyaayoo gawaarida dagaalka ama dhoobaa la mariya ama dhir baa loo waxunbaa lagu sameeya si diyaaradu ayna u helin saasoo kale raggii dhir loogu soo wada xidhxidhay xadaami baa aragtay waxaa jiri war dhirta soo socotay ma arkaysi waa cadowgeennii saasaa loo eegayo ma dhirta ah, waxaasi maaha dade ka daawaa lagu yidhi way isdhigteenoo waa la rumaysan waaye dhirtii baa say u soo socotay intan markay u soo jirtun bay dad noqdeen oo wixii unbay iska daadiyeen dhirtii dee reerkoogii baa la mariyey markaasaa gabaygan la tiriyey idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami waa amsi ereyga amsiyabaa lamida amsi waa shalay oo kale ereygaa amsi sidaynu ognahay isna saddex qowl baa ku jira saddex qowl bay culimadu iskugu khilaafeen laakiin in lagu binaynayo wey bal haddaba ereyga amsi ah ma heli karnaa isna sababta loo bineeyey iyo sababta loo xarakeeyey iyo sababta loo kasriyey way fududa iyadana waad soo heli doontiin insha allah haddaad soo raadisiin soo lama soo helayo amsi waxa loo bineeyey bay yidhaahdeen waxay wadataa alamsi baa laga soo cadliyey oo waxa weeye xaraf bay macnihiisii wadataa bay lahayn xaraf ayay macnihiisii wadataa xaadir xuduur xaraf faa'iideeye macnihiisii ayay wadataa sababta loo xarakeeyeyna waa makhaafata iltiqaa'i saakinayn sababta kasro looga dhigayna waa liannahaa aslun fi takhallus min iltiqaa'i saakinayn amsi halkaa ayaynu kaga baxnay fii luqati alxijaaziyiin waa nimanka xijaaziyiinta xadaamiya amsiba mebni ka dhigay tamiimiyiinta ma aha halkaa kii mebniga mebniyun cala alkasri ahaa labadiisii qaybood buu kaga baxay wa ka axada cashara oo kaleba weeye axada cashar axada cashar haddaba أحد عشر إيا وأخواته كوا أخواتك كوا لمدك أحد عشر محا أخوات إلى تسعة عشر انت لقى قاري يوا أخواتك أحد عشر إلى تسعة عشر أيا أخواتك أحد عشر إلى تسعة عشر هذا تلو محا أحد عشر إلى تسعة عشر لما أنه المبني بان اثنى عشر وقرأ أيا لقى سوريبيا إيا اثنى عشر شيخ هل كان كما سوريبين wuxuu uga soo reebi waayey isagaa sharaxa inoogu sheegiyo baab dambaan ku soo reebayaa buu yidhi kolkaa baabkaa dambe ayaan u daystay buu yidhi axadda ilaa tiscata yaa laga soo reebayaayo mucraba ithnaa cashar ayaa sida musanaha la ecraabaya casharadana waa ismun mubhamun nusilad mansilata nuun axadda cashar ilaa tiscata cashar waa mebni waana mebniyun cala sababta loo bineeyey waa laynaga rabaa culimo sababta loo xarakeeyey waa laynaga rabaa culimo sababta xarakadii fatxa looga dhigayna waa laynaga rabaa axad cashar eeg ismi kaste oo la bineeyo xaraka lagu bineeyo saddex suaalood aalood buu kaa rabaa sababta loo bineeyey maxaynu nidhaahnaa waa laysku khilaafay siba weyhi wuxuu yidhi litarakubihi maca litarakubi litarakubihi waa litarkiib buu yidhi litarakubihi maca cashara axadda waxaa loo bineeyey litarakubiha maca cashara ama litarkiib baa loo bineeyey buu qabaa qowlkaasiba weyhi lama waafaqaye waxaa la yidhi waxaa loo bineeyey axad cashar waa litadamunihi manaa macnaa xarfi alcadaf ama macna alwaaw alcaaifa wuxuu asalku ahaa axad wa cashara axad wa cashara halkuu ka ahaa kow iyo toban bay ahayd ma ogtahay ayaa axad wa cashara bay ahayd oo wa'dii baa laga tegey wa'da macnaheegiina halkan unbuu kuugu dhex jiraa axad cashar kolka waxaa loo bineeyey xaraf macnihii ayay sidataa أحد عشر وسببتي لو بنيي باساسا سببت لو حركيي ما لهل يا علمه سببت لو حركيي waxa lagu tusay asalkeegu iclaab inuu ahaa sababta fatxa looga dhigayna waxa way maadaama ereygu murakab yahay murakabku culus yahay waa kown al-fath akhaf al-harakat fatxaha ay xarakadii ugu fududayda waka ahad 10 oo kale weeyi iyo wa akhawaatihi kuwa lamidka ah fi luzum al fatxaha laasimidiisa kuwaasoo kale ayuu noqonaya waka qablu wa bacdu qablu iyo bacdu oo kale weeyi iyo wa akhawaatiha kuwa lamidka ah qablu iyo bacdu waxaa lamida duruufta darafyadeed mudaafun ilayhiga laga xadfo oo dhan baa lamida qablu bacdu wa akhawaatiha fii luzuumi dami xagga damaha laasimidiisa damihii ayuu iyaguna laasimayaan oo waa mebni qablu iyo bacdu afar bay leeyihiin xaaladood sideedna waan ka soo dhignay lakin isla kitaabkeena markaan soo maraynay sideed xaaladood ama sideed icraabood oo qablu iyo bacdu ay leeyihiin baan soo sheegnay waxaynu tilmaanay in mudaafunuleyhigoogu sheegan yahay oo qabla alcasri a tidhaa oo casrkaasi sheegan yahay iyo in mudaafunileyhiga la xadfoo nisyan mansiyan laga dhigo oo qablan wa bacdan caadiya a iyo in mudaafunileyhiga la xadfo laakiin lafdigiisa la niyoodo oo qabla wa bacda aad qabla wa bacda iyo in mudaafunileyga la xadfo oo macnihiisa la niyoodo oo kan la godaya ah qablu iyo badu afartaa oo afartaba xaraf jaar oo min ihi uu galay iyo afartaa oo afartuba ama mansuub ah ama fii maxalli nasbina afar laba ku dhufo sideed sideeddaasaa kaaga soo baxaya wa ka qablu iyo wa bacdu oo kale weeyi iyo wa akhawaatihaa kuwa lamidka ah في lusuumi dami damaha laasimidiisa idaa xudifa marka la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigooga marka la xadfo oo waluwiya la niyoodo macnaahu mudaafun ilayhiga macnihiisiina la niyoodo mudaafun ilayhiga ayaa macnihiisii la niyoonaya haddaba mudaafun ilayhiga macnihiisaa la niyoonadayaadaa ayay culimo badani fahmi waayeen ay garan waayeen war waa maxay kaloo mudaafulileyga la xadfee macnihiisa la niyooday iyo ka lafdigiisa la niyooday marka lagu leeyahay macnaha mudaafunileyhiga ayaa la niyoonayaa waxaa loo jeedaa ataqyiid alxaasil bayna almudaafi ama lilmudaafi bilmudaafi ileyhi taqyiidkaasaa la niyoonayaa eeg mudaafku mudaafku mudaafunileyhiga taqyiid buu ka helaa oo hadda haddaan mobel idhaa mobel eeg maaha mudaaf haddaan idhaa mobel gabadheed mudaaf buu noqday miyuuna mobeelkii hadda taqyiid helin mobeelun haddii la yidhaha saddex mobeel baa soo gelaya ka gabadhu leedahay iyo ka ninku leeyahay iyo ka in cidnaba lahayn saddexduba waa mobeelun laakiin mobeel gabadheed haddaan idhaa ka waran maxaa meeshii ka baxay kii ninku lahaa iyo kii aan lalahayn kolkaa mobel gabadheed mob mudaafkaoo moobeelhi mudaafulehigiisa gabadha ah, wuxuu ka helaa taqayud oo moobeelki cid gaara ayuu ku qeydnaa haddaba haddii macnaha taqayudka la yidhaha la niyoodo taqayudka haddii la niyoodo waa mudaafulehiga macnihiisii baa la niyeysan yahay wey idaa xudifa marka la xadfo almudaafu ilayhi marka la xadfo wanuwiyan lana niyoodo macnaahu macnihiisiina la niyoodo mudaafun ilayhigii baa la xadfay macnihiisiina waa la qablu iyo bacdu waxaa lagaa rabaa sababta loo bineeyey waxaa kaloo lagaa rabaa sababta loo xarakeeyey waxaa kaloo lagaa rabaa sababta damo looga dhigay xarakadooda wakaman wakaman wa kam oo kaleba weeye man iyo kam ereyga man waa ismi mabniya iyadu hal su-aalun bay leedahay maxaa loo bineeyey waxaway xaraf bay shabahdayoo marna ismu shardigii bay shabahday marna ismigii dee ismulistifaam kolba nooc noocaad ka dhigtaba haddaad ismi mawsuul ka dhigto manta ismi mawsuul haddaad ka dhigto iftiqaar baa ku jira ad odhanaysa oo xaraf bay shabaday xagga iftiqaarka haddaad ka dhigto maxaan ku dhahaa jaazimadii shardiyada ahaydna in bay shabahday xagga shardiga haddaad ka dhigto manta istifaamiyadiina hamsay shabahday xagga xarfulistifaamnimada kam waa mebni iyaduna maxaa loo bineeyey ba alla meesha yaala ilan lowlaa lima lakaana alximaaru faqiihan baynu haynaye lima haddayna jirin dameerkuba caalim buu noqon lahaa baa la yidhi caalimka wax garanaya ka kale limabaa lagu kala saaraa kam waxaa loo hadday istifaamiye tahay hamsatulistifaam bay shabahday hadday khabariye tahayna rubbaa lagu xambaaray ruba macnaheegii baa lagu xambaaray wa kaman iyo wa kam oo kaleba weeyi fii lusuumi sukuuni sukuunka laazimidiisa wa huwa sukuunkanina aslulbinaa'i binaha isaga asal u ah sukuunku isaga ayaa binaha asal u ah oo shay la binaynayo sukuun baa asal u ah kamtaa maxaa loo reebay ma idhaahdaa haddaba culimo kam maxaa loo reebay sheekh jaamac kam sababta loo reebay ma ma hadda waa aslulbinaa sukuunku asalka laisma weydiiyo asalka odhan mayno maxaa loo sameeyey hadduu shaygu khilaaful asal yahay unbaa lagu odhanayaa sababtu waa maxay lamaa faraqtu markaan ka soo faaruqay min tacriifilismi ismiga tacriifintiisii iyo tilmaantiisii bidikri shayin shay anigoo sheegaya oo min calaamaatihi calaamadihiisiiya caqabtu daalika arrinkaa waxaan ka daba keenay bibayaani intisaamihi qaybihiisa inaan caddeeyo qaybsankiisa inaan caddeeyo ilaa mucrabin la icraabe iyo wa mabniyin la bineeye uu u qaybsamayo waqadamtu waxaanan hormariyey almucraba la icraabihii liannahu isaga ayaa alaslu asal ah asalka marna agsar baa loo jeedaa marna aqlab marna arjax isaga ayaa asal ah liannahu alaslu wa akhartu dib baan dhigay almabniya la dib baan dhigay liannahu alfarcu isaga ayaa faraca wadakartu waxaan sheegay anna almucraba mucrabku huwa mucrabku maa kii inuu yahay tagayara uu doorsoomayey aakhiruhu aakhirkiisu bisababi maa kii sababtiisa uu ku doorsoomayey yadkhulu calayhi dusha ka gelayey oo min alcawaamili cawaamil ah ka zaydin oo kaleba weeyi taquulu waxaad odhani jaa'anii waxa ii yimid zaydun baa ii yimid ama jaa'anii waxa isoo gaadhay zaydun baa isoo gaadhay wara'aytu waxaan arkay zaydan baan arkay wa marartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray alaa taraa war miyaadan arkayn anna aakhira zaydin zayd aakhirkiisii tagayara inuu doorsoomay bidammati dammadii inuu ku doorsoomay waalfadxati fadxihii inuu ku doorsoomay waalkasrati kasra inuu ku doorsoomay bisababi maa kii sababtiisuu u doorsoomay dakhala calayhi dusha ka galay oo min jaa'anii lafdiga jaa'anii ah wara'aytu lafdiga ra'aytu ah walbaa'i lafdiga ba'da ah falow kaana tagayuru doorsoonku hadduu noqdo fii hayrilaakhiri xagga dambe hayrkii hadduu noqdo ama awalka ama wasadka lam yakun icraaban icraab noqon maayo ka qowlikaba weeyi fii falsin kelmadda beesada ah ama falsi aad leedahay idaa sakartahu markaad tasgiiriso fulaysin baad odhanaysaa fulaysin halkuu iska bedelay waa awalkii fa'dii kor dhignayd baa la goday ma aha haddaba markaas oo kale wa waidaa kasartahu markaad jamcu tagsiir ka dhigtana waxaad odhan aflusin iyo wa wafuluusin baad odhan aflus iyo fuluus oo lacagtii ah ama beesadihii ah ma aha markaas oo kale aakhirka iyo wasadka weeyaano aakhir iyo wasad hadduu ka doorsoomo ma maaha icraab wakadaa kan waxaa la mida low kaana tagayuru doorsoonku haduu noqdo fil aakhiri xagga dambe haddii uu noqdo walaakinahu ha ahaadee laysa uuna ahayn bisababilcawaamili cawaamisha sababtooda uuna ahayn ka qowlika oo kaleba weeyi jalastu waan fadhiistay xayu jalasa zaydun bartuu zayd fadhiistay ayaan fadhiistay xayudaa carabta qaar way godaanoo xayu bay yidhaahdeen carabta qaarna way kor dhigaanoo xaya bay yidhaahdeen carabta qaarna way kasriyaanoo xayi bay yidhaahdeen waa caamil haddaba kuma doorsoomin la odhan maayo maadaamuna bisabab alcawaamil ahayn waa icraab la maayo fainahu isaga xayu a yajuusu waxa bannaan an taquula inaad tidhaahdo xayu inaad tidhaahdo bidami wa xaya inaad tidhaahdo bilfatxi wa xayu inaad tidhaahdo bilkasri ilaa ana haadihi awjuha awjuhdan iyo wejiyadan ahalaaثata ee saddexda ihi laysad ma aha bisababi alcawaamil cawaamisha sababtood ma aha alaa taraa war miyaadan arkaynin ana alcaamila caamilku waaxidu mid inuu yahay wa huwa jelase ficilka jelase uun waqad wujida macahu waxa maciisa la helay atagayuru doorsoonkii almadkuuru la sheegayeyna waa la helay walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmucrabi mucrabka ka sheekayntiisa markaan ka faaruqay dakartu waxaan sheegay almabniya la bineeyihii wa annahu iyo isagu alladii ka inuu yahay ka yaldamu laasimaya dariiqatan waaxidatan dariiq qura walaa yatagayaru mana doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisu bisababi maa kii sababtiisa kuma doorsoomayo yadkhulu calayhi dusha ka gelayey uma qasamtuhu waxaan u qeybqeybiyey ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood baan u qaybiyey mebniyin cala alkasri mid kasre lagu binaynayo wa mebniyin cala alfatxi iyo mid fatxo lagu binaynayo wa mebniyin cala adami iyo mid damo lagu binaynayo wa mebniyin cala asukuun iyo mid sukuun lagu binaynayo uma qasamtu waxaan u qeybqeybiyey almebniya mebniga cala alkasri kasre lagu bineeyey ilaa qismayni laba qaybood qismin qayb mutafaqin calayhi laysku waafaqsan yahay wa huwa haaulaai waa lafdiga haaulaai iyo ismushaaraha ah fa ina jamiica alcarabi carab oo dhani yaksiruuna way kasrinayaan aakhirahu aakhirkiisa fii jamiici alaxwaali xaaladaha oo dhan wa qismin qaybna mukhtalafin fiihi waa laysku khilaafay wa huwa kaasi xadaami weeyi iyo wa qadaami iyo wa naxwihimaa waxaa la midka ah oo min alaclaami calamyada almu'anasati dhadiga laga dhigay alaatiyati ee imanaya calaa wasni facaali wasanka facaali ku imanaya iyo wa amsi idaa aradta bihi markaad uga jeedo alyowma maalinka alladii maalinka qabla yowmika maalintaada ka horeeya waa shalay markaad uga jeedo fa amaa baabu xadaami wa naxwihi xadaami iyo ka lamidka ah saddex madhab baa carabta ugu jira fa ahlulxijaazi xijaaz dadka u ehelkiihi yabnuunahu way binaynayaan waa xadaami baa la binaynayaa sababta loo bineeyey ma cadliga xaadimatun laga keenaybaa mise talow ma aha cadliga cadligu yansarif qolada ku tilmaamaysa ayaa daliishanaya ama dadig iyo calamiyay leeyihiin ama waxay leeyihiin calamiye iyo cadli bay leeyihiin oo cadliga qoladaasaa daliishanaysa laakiin sababta loo bineeyey taa-u taaniif buu macnihiisii sitaa oo xarafan ay yidhaahdeen faina jamiica fa amaa baabu xadaami baabka xadaami iyo wa naxwihi faahlulxijaazi nimanka reer xijaaz yabnuunahu cala alkasri kasray ku binaynayaan muطlaqankiioo la duuduubay oon la kala qaadaynin fayaquuluuna waxay odhanayaan jaaatnii waxa isoo gaadhay xadaami inantii xadaami ayaa isoo gaadhay wara'aytu waxaan arkay xadaami inantii xadaami ayaan arkay wa marartu waxaan soo maray bixadaami inantii xadaami ayaan soo maray wa calaa daalika arrinkaa ayuu ku dul sugnaaday qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisu nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey qowlkiisiibaa markaa sidan ahaa falowla almuscijaatu min allayaali lama taraka alqataatiiba almanaami idaa qaalaad xadaami fasandiquuhaa faina alqowla maa qaalaad xadaami wuxuu leeyay gabayaagu falowla almuscijaad kuwa qofka ka warwariya haddayna jiri lahayn oo min allayaali habeenada ah lamaa taraka alqadaa shimbiraha alqadaa la yidhaha ama aaraydu kamayna tageen tiiba almanaami hurdadoodii macaanayd shimbirahaasiba hurdada macaan kamayna tageen hurdada macaan waxa kala gooyaa waa murugada habeenada xaggooga ka imid ka imanaysa idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami inanta xadaamiihi markay tidhaa hadal hadday xadaami warba sheegto fasadiquuha iska rumaysta fa alqowla qowlka runti maa qaalad xadaami waa inantaa xadaamihii kay sheegtay qowlka saxdii waa kay xadaami sheegtaye rumaysta qowlka xadaami buu leeyahay gabayaagu falowla lmuscijaad kuwa qofka ka argagixiyaa haddayna jiri lahayn oo min alayaali xagga layaalida iyo habeenada ah lamaa taraka kama tageen alqadaa shimbiraha qadaa la yidhaah tiiba almanaami hurdadoodii macaanayd idaa qaalad markay tidhaahdo xadaami inanta xadaami'ihi hadal markay tidhaa fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqowla qowlka runtiihi maa qaalat xadaami waa xadaami kay sheegtay gabaygaa waxaa lagu wariyey labada jeer xadaami inay kasro sidato hadaba labada jeerba xadaami waa faacil idaa qaalat xadaami xadaami waa faacil halkan kalena waxaa lagu yihi fa ina alqowla maa qaalat xadaami markan kalena waa faacil isagoo faacil ah xadaami ayaa kasre la siiyey waa maxay sababta loo kasriyey waxaa la caddaynayaa ereygan xadaamiihi inuu mebni yahay fadakarahaa wuxuu sheegay gabayaagu lafdiga xadaami filbeyti beytka iyo gabayga ayuu ku sheegay maratayni laba jeer maksuuratan tiyoo la kasrinayo maca annahaa hadda iyadu faacilu waa faacil iyadoo faaciloo haddana la kasrinayo ayuu gabayaagu laba jeer beytka ku sheegay waftaraqad way qaybsantay banuu tamiimin reer banuu tamiim firqatayni laba guruub bay u qaybsameen nimankii reer bani tamiimna laba guruub bay noqdeen fa qaarkood yucribu wuu icraabayaa daalika kaa kullahu gebi ahaantiisa bidami damo rafcan xilliga rafcaha damo qura oo bilaa tanwiina ayay ku rafciyeen wa bilfatxi fatxo nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jerayo maa laa yansarif bay qoladan icraabeen sheekh gabayaagii farasdaq la odhan jiray xaafidulqur'aan buu ahaa farasdaq laakiin magacana magac dacaayada ah farasdaq waa weji qoosh leh kolkaa magacan farasdaq jiray gabay uu tiriyey baa jiro hoosta hoose ku qoran hoosta hoose ayuu kayagu taqriir yar buu hoosta hoose ka samaynaya nadimtu nadaamata alkusaciyi laa maa qadad minii mudallaqatan nawaaru wuxuu yidhi nadimtu waan qoomamooday nadaamata alkusaciyi ninkii kusaci la odhan jiray qoomamadiisii oo kale adduunka ninkii ugu qoomamada xumaa kusaci buu ahaa farihiisanuu raamsaday isagoon isogeyn bal ka waran nin fartiisa cunay oo goostay ismana oga qoomamo wuxuu ka qabo ayuu labadiisii farood raamsaday isagoo farihii ka go-een dhiigu ka qubanayo oon is ogeyn bal ka waran kusayci baa laodhan jiro nin aad u qoomamo xun buu noqday waa mahmaah markaa nadimtu waan qoomamooday nadaamat alkusaciyi kusaci qoomamadiisiioo kale qoomamooday lamaa hadat markay ahaatay minii xaggayga mudallaqatan mid layga furayna waaru gabadhii nawaar gabadhii nawaar markay iga furantay waxaan u qoomamooday buu ihi siduu kusaci u qoomamooday oo kale waxaan uga jeednaa hadad waa ficil maadi nawaaruda dambe waa baabu xadaami weeyi nawaari bay ahayd nawaari ayay baabkeegii ahayd haddaba waxaynu haynaa maadaama baabu xadaami uu yahay gabayaagani wuu goday eeg wuxuu yidhi hadad minii mudallaqatan nawaaru wuu iska goday godaalkaasi waa damo qura weeyaan damadaasina waxay tilmaamaysaa ereygani inuu maalaayansarif yahay waa reer banu tamiim kuwii maalaayansarifka icraabayey qowlkoogiibuu raacay waftaraqad way qaybsantay banuu tamiimin reer banuu tamiim firqatayni laba guruub ayay u qaybsameen fa bacduhum qaarkood yucribu wuu icraabayaa daalika kaa kullahu gebi ahaan bidammi dammo ayuu icraabi rafcan marka la rafcinayo wa bilfadxi fadxa ayuu icraabi nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jarayo fa wuxuu odhanayaa jaaatnii waxa isoo gaadhay xadaamu inantii xadaamu baa isoo gaadhay bidami wa ra'aytu waxaan arkay xadaama baan arkay wa marartu waxaan soo maray bixadaama baan soo maray bilfadci kii oo la fadxinayo wa akaruhum tamiimiyiinta badankoogu yafsilu wuu kala qaadayaayo wuu kala faslinayaa bayna maa kii kaana aakhiruhu aakhirkiisu uu ahaaday kaana aakhirahu aakhirkiisa ay ahaatay raaun ri'i kawabaari oo kale weeyi وباري واسم مقع لقبيلة قبيل أي لا ذهي وحضاري أو كلوي اسم ومقع لكوكب حدقوليه وصفاري وي اسم وي لماء بي أسقنا هذي ولا يسكو قبتي ما بيا مسوا عيل عيل باليسكين مركا لماء نلكو ينيري ولبئري فيبني فيبنيه وي بنينيان على الكسر كسر يكون بنينيان وحي رأسي تا كالحجازيين حجازيين تي بيوافقين ووحي ليه وحالله وحي رأسي تا أنه كسركم بنينه wamaaka laysa aakhiruhu wamaaka laysa aakhirahu aakhirkiisa una ayna ahaanin raa'un ri'ina ka xadaami waqataami oo kale weeyaane fayucribuhu wuu icraabayaa icraaba maa laa yansarif maa laa yansarifka icraabkiisiiyo kale ayuu icraabayaa wa amaa camsi ereyga camsina saddex weji baa culima carabta ugu jira saddex weji wa amaa camsi lafdiga camsiya idaa aradta bihi markaad uga jeedo alyowma maalinka alladii maalinka qabla yowmika maalintaada ka horeeya maalintan aad joogto maalinka ka horeeya marka aad uga joogto uga jeedo shalay oo kale fa ahlulxijaazi nimanka reer xijaaz ee maka iyo madiine degaa yabnuunahu way binaynayaan cala alkasri kasrayna ku binaynayaan fa yaquuluuna waxay odhanayaan madaa amsi bay odhanayaan waxa tegey amsi wactakaftu amsi waxaan ictikaafay amsi shalay baan ictikaafay wamaa ra'aytuhu maanan arag mud amsi bilkasri kiyoo la kasrinayo fi laxwaali xaaladaha ahalaaati ee saddexda ah qaala shaaciru gabayaagii ayaa gabay tiriyey nin gabayaa oo luqadaa ku soo arooray baa gabay tiriyey wuxuu yidhi manaca albaqaa'a taqalubu shamsi wa duluucuhaa min xaysu laa tumsi wa duluucuhaa xamraa'a saafiyatan wa guruubuhaa safraa'a kalwarsi alyowma aclamu maa yajii'u bihi wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi gabayaagu wuxuu leeyahay manaca waxaa diiday albaqaa'a waarid adduunkan lagu waaro adduunka ku waari maysid buu yidhi daliilka ugu fududeed u hayso inaadan adduunka ku waaraynin cadceeduunu fiirsa buu ku yidhi say isku bedbedelayso manaca waxaa diiday albaqaa'a waaritaanka waxaa diiday taqallubu shamsi cadceedda isbedbedelaysa wa duluucuhaa iyo ka soo bixiddeeda min xaysu meel ay ka soo baxaysa laa tumsi ayna ka galabaysan halkii ay ka dhacday meelaan ahayn bay ka soo baxaysaa wa duruucuhaa iyo soo bixideeda xamraaa iyadoo guduudan ay soo baxayso saafiyatan oo saafiya wa guruubuhaa iyo dhicideeda safraaa iyadoo huruud ah ay dhacayso kalwarsi geedka waraska la yidhaah oo kale ah alyowma maanta aclamu waan ogahay maa yajii'u bihi wuxuu la imanayo oo dhan maanta waxay dhacay oo dhan waan ogahay wamadaa waa la tegey bifasli qadaa'ihi xukunkiisii caddaa amsi shalayna waa la tegey madaa waa ficil maadi ereygan amsiya xagga dambe yaalaana waa faacilkiisii haddaba amsi isagoo faacila ayuu kasrahaa qaatay ogow inuu maalaayansarif yahay oo maalaayansarifnimo loogu dhawaaqayo fa amsi lafdiga amsihi fi lbeyti beytka faacilun waa faacil limadaa buu u yahay wa huwa isagana maksuurun waa la kasriyey kamaa taraa sidaad arkayso xijaaziyiintu waxay ku tegeen sidaa waftaraqad waxa qaybsantay banu tamimi nimankii reer banu tamiim way qaybsameen firqatayni laba firqo ayay u qaybsameen fa minhum waxaa ka tirsan nimanka reer banu tamiim man acrabahu nin icraabaya bidammati damo icraabaya rafcan marka la rafcinayo rag baa damo siiyey wa bilfadxati fadxa ayay siiyeen mutlaqankiioo la kala qaadaynin maa laa yansarif bay ka dhigeen fa qaala wuxuu yidhi madaa waxaa tegey amsu shalay bidammati wactakaftu waan ictikaafay amse shalay wamaa ra'aytuhu maanan arag mud amse shalay bilfadxi kii la fadxinayo mud waa xaraf jaar amse haddana waad aragtaa fadxaa la siiyey qaalo shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo luqadanuu ku soo arooraysna wuxuu idhi gabayaagu laqad ra'aytu cajaban mud amsa ajaa'izan mila sacaali khamsa yaakulna maa fii raxlihina hamsa lataraka lahu lahuna dirsa walaa laqiina dahra ila taacsan wuxuu yidhi ninkani waa nin dumarku ayuu habaarayaa dumarka gaar ahaan kuwa waaweyn habraha ah ama islaamaha waaweyn kuwaasuu habaaraya soomaalidu meelay ka keentay garan mayne waxay yidhahdeen islaanta markay la yaabaan bay yidhahdeen waa noocoo cali kurka ka jirayey war cali binu abi aalib ma dhiig islaam buu daadin jiray baa la yidhi <laughs> ma waxaasha maya cali weligii islaam ma dilin way iska yidhaahdeenun malaha garan mayne dee meelay ka keeneene waa soomaalida warkeegii gabayaagana kolkaa waafaqsan wuxuu yidhi gabayaagu waxaan arkay buu yidhi shalay laga bilaabo wax laga amakaago oo cajab ah baan la kulmay buu yidhi shalay laga bilaabo waxaan arkay buu yidhi shan ah shan shaydaanoo isku hal shaydaan baa dunida ka yaadinayay bal shan shaydaan ka waran shan shaydaan baan arkay wax shayaadiin shan ah aad moodo eeg shaydaan rasmiya ma aha shayaadiin shan ah ayaad moodaa buu waxay liqliqayeen buu wixii guryaha yaallay iyagoo wada gaagaabsanaya qof hadlaya kuma jiro wixii guriga yaallayna waxba kama reebayaan buu yidhi kuwa inaan habaarna saw maaha buu waa ilaahay waxaan ka baryayaa buu ilahay inuu gawsaha ka daadiyo laa taraka allaahu lahuna dirsan walaa laqiina dahra ilaa tacsan sanadkana ilaahay waxaan uga baryayaa buu wax ka nixiyun inay la kulmaan oo halaagiya dhib ku ah islaamihii buu habaaray waan aragnaa meel alla meeluu ka keenay baladma garo laqad ra'aytu waxaan arkay laqad ra'aytu waxaan arkay cajaban yaab baan arkay buu yidhi mud amsa shalay laga bilaabo shalay laga bilaabo wax laga yaabaan arkay buu yidhi ayaan arkay waaweyn oo milo sacaali shayaadiin aad mooddo khamsan shan a ah buu yidhi islaamo waaweyn oo shayaadiin shana ah aad mooddaan arkay buu yidhi ya'kulna waxay cunayaan maaka fii raxlihinna guryaha yaalla hamsan iyagoo wada gaagaabsanaya buu yidhi iyagoo hoos iskula wada hadlaya hadal adan fahmaynin ayay waxaasoo dhan dhammaynayaan buu yidhi laa taraka allaah ilaahay ugama tago lahunna iyaga dirsan gows ilaahow gowsa ku reebin buu yidhi walaa laqiina lamana kulmaan adahra sanadka kalama kulmaan ilaa tacsan wax dhiba mooye wax kale ama wax halaaga mooye wax kale waxaynu haddaba u jeednaa culimo gabaygan waxaynu u soo qaadannay laqad ra'aytu cajaban mud amsa ereyga mud ihi waa xaraf jaar amsana waa ismi majruuro mudda ayaa lagu jerayaa amsadii fatxa ayaynu siinay amsa siinkii waa la fadxiyey haddaba qoladani maalaayansarif bay ka dhigeenoo waxay leeyiin amsa waa majruur wa calaamatu jarrihi fatxan niyaabatan can ilkasra waa ismi maa laa yansarifa bay ku leeyihiin culimadaasi sheekhii ibnu sikiid iyo sheekhii ibnulambaari lo odhan jiray waa labada laba culimmada waaweyn ee luqadda ah waxay isku qabteen kelmadda cajaa'isa ah ibnu sikiid wuxuu yidhi ereyga cajaa'isa mufradkeegu waa cajuuzun cajuuzun haddaba waa islaanta weyne maxaa odayga la yidhaahdaa gaboobey isaga shaykhun odayga gaboobey waa maxay waa shaykhun labadii magac way kala baydheen cajuuzun buu leeyahay iska ilaaliya inaad tac ku darto ood maxay tidhaahdo cajuuzatun waxaa odhanaya ibnu sikiid baa odhanaya ibnulambaarina wuxuu leeyahay war waa la odhan karaa oo cajuuzatun waa la odhan karaayo iska dah waa waa la arkayba cajuuzatun ama shaykhatun oo laysku dabamariyo waminhum wa minhum waxaa ka mida nimanka tamiimiyiinta man acrabahu nin icraabay ayaa ka mida bidamati damo ayuu icraabay rafcan markii la rafcinayo xilliga rafcaha damo ku cala alkasri kasre ayuu ku bineeyey nasba nasbaha iyo wajaran jerka labadaa jeerna binu ka dhigay wa zacama zajaajiyu sheekhii zajaaji la odhan jirayna wuxuu sheegtayba anna min alcarabi carab inuu ka tirsan yahay man yabni amsi amsi cid ku binaynaysa cala alfatxi waa war cusub amsi oo fatxa lagu binaynay beydkii hor u deliishaday mud amsa buu leeyahay fatxu ku binaysan yahay wa anshada calayhi wuxuu u deliishaday qowlahu gabayaagii mud amsa uu yidhi wa isagu wah waa ismoodsiis waa khalad sheekha ka sheekha khalad ka dhacay weeyaan zajaaji wasawaabu sawaabku waxa weeyi maa qadamnaa kaynu hormarinay oo min annahu isagu mucrabun la icraabe inuu yahay غayru munsarifin an munsarif ahayn wazacama bacduhum qaarna waxay sheegteen anna amsa kelmadda amsa oo fi lbeyti beytka ku jirta ficlun maadi inay tahay amsa adii ma garanaysaa kaana waa khawaatu ha ahayd taa ayayba sheegteenba وفاعله فاعلكيسنا مستتر ومستتر وتقدير تقديرتنا مذ أمس المساء مركو قلبيستي قبلكي oo kale ayay yidhaahdeen halkaasay la mareen walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan sheego cala alkasri kasraha lagu binaynayey dakartu waxaan sheegay almabniya cala alfatxi kii fadxaha lagu binaynayey wa mahaltuhu waxaan tusaale ugu soo qaatay biaxada cashara kelmadda axada cashara iyo wa akhawaatihi kuwa la midka ah ayaanu soo qaatay taquulu waxaad odhani jaaanii waxaa isoo gaadhay axada cashara rajulan koob iyo toban nin waa faacil axada casharku waa faacil isagoo faacilaba haddana fadxadaa u qaadanaya wa ra'aytu waxaan arkay axada cashara rajulan koob iyo toban wa marartu waxaan soo maray biaxada cashara rajulan koob iyo toban nin bifadxi lkelimatayn labada kelmadoodba waa la fadxini fi laxwaali xaaladaha ahalaaati ee saddexdaa wakadaa sidanoo kale ayaa taqulu u odhan fii akhawaatihi kuwa la midka ah ila اثني caشhaرa labiyo tobanka mooyaane labiyo tobanka juska hore inayda abaa mucraba faina alkelimaةa اlأulىa kelmadda hore waa inay e oo minhu murakabkan ka tirsan tucrabu waa la icraabi bilalifi alif baa la icraabi rafcan marka la rafcinayo wa bilyaai ya baa la icraabi nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jarayo taquulu waxaad odhan jaaanii waxaa isoo gaadhay ina cashara rajulan labiyo toban nin wa ra'aytu waxaan arkay inay cashara rajulan labiyo toban nin wa marartu waxaan soo maray biinay cashara rajulan labiyo toban وإنما لم أستثني أنيكو ما سو ريبين هذا كان إثنى عشر من إطلاق قولي هذا الكيغ إطلاقي سكما سو وأخواتي أنا مطنق مركان مريا وأخواتي أنا إلا إثنى عشر ما أرنين بكولي لأنني أنيكو سأذكر وان شيغي دونا فيما بعد حقا دنبأيان كو شيغي دونا أن اثنين لفظك اثنين أه iyo اثنتين لفظك اثنتين أه يعربان إن لبضب الله يعرابيو إعراب المثنى مثنى إعرابتيس إن لا يعرابيو مطلقا كيون لكلا قادينين wain rukibaa haba la tarkiibiyo sida halkeennan oo kale walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la bineeyaha sheegidiisii cala alfatxi fatxaha lagu binaynayey dakartu waxaan sheegay almabniya cala damika damaha lagu binaynayo wa masaltuhu waxaan ku tusaaleeyey intaa dambe insha allah waxaan jecelahay cashirka uu inaga kala go-aan u malaynayaa bartaa inaynu ku daysanno oo cashirkeenna berri ah aynu inta dambe ku darsanno wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam